العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الحافظ رحمه الله تعالى باب اللباس darsigeennii xalay inoo dambeeyey oo ahaa roobdoonta imaamu shaafici fi lum wuxuu ku darayaa in intaan loo bixin salaada ciidda saddex beri ka hor la soomo waana sida kutubta fiqiga ku taalla ee salaada istisqaagaha salaada roobtoonta intaan loo bixin saddex beri ka hor in la soomo maalinta afraadna la baxo sidaasuu ku qorayaa kitaabkiisa waana sida kutubta fiqiga ee mukhtasaraadka aan ku aragnay masaladaasina daliil ma leh imaamku ijtihaad ahaan buu u yidhi laakiin wax nasoo saxoo ku sugan ma uu jiro ayib masalada labaad ee baraarujinta mudan waxa weeye waxaa caan ka ah meelaha qaarkood oo soomaalida deegaamadeeda ka mid ah in xilliga la roob doonayo inta xoolo la soo ururiyo in xoolo la qalo kadibna meeshaa lagu diiqo lagu ducayso masaladaasina iyaduna wax daliila ma laha waana bidca wey waxaa laga yaabaa inayna salaadba la ysugu imaaninba oo inta uun la soo ururiyo xoolo oo meel laysugu yimaado geela la qasho xoolaha la qasho kadibna la iska kala tago in xoolo la qalo laysu yimaado oo salaad intaan soo sheegnay ka siyaasan wax ka siyaadsan laysugu yimaadaay oo qaab noocaasa loo roob doonaayo iyaduna waa bidco shareecada khilaafsan wey ayib baab libaasi buu baabu yahay libaaska waxaa laga wadaa dharka ama waxa la labisto taqriiban waxaa soo geli karaya waxyaalaha lagu fadhiisto oo waa la dhihi karaa waxyaalaha lagu fadhiisto labis waa la dhaha xadiidkii anaseed soo marnay baa yaa ku cad xagii dhihi jiray nebigu markuu isaga iyo ayeydii mise hooyadii iyo oo guriga ugu yimid derin duugowday baan qaaday waa kii dhihi jiray min uuli maa min tuuli maa lubisa soo garanaysaan yacni way madoobaatay xidhashadii la xidhay dherarkeeda daran muddo dheer baa la xidhanaya bimacnaa xidhashada wuxuu ka wadaa isticmaalka iyo kufadhaysiga marka labis waa la dhihi karaya macnaha ayib can abi caamir wuxuu marka hadda meeshan u keenay oo kitaabu libaas meelo kalu lahaa abwaabta libaasku laakiin wuxuu munaasabadda uu hadda ugu xijiyey abwaabta salaada ugu xijiyey waxa weeye horay wuxuu u soo maray cawrada asturkeeda maxaa cawro ah cawrada maxaa lagu asturaa maxaa laazima in la asturo halkan laakiin wuxuu keenay maadaama in cawradii la asturo ay laasimtahay markii la tukanayo dharka cawrada lagu asturi karaay maxaa bannaan maxaanse bannaanayn dhankaas hadda ka hadlaya dharkee lagu labisan karaa dharkeese aan lagu labisan karin si guud si gaarana waxaa soo gelaya dharkii lagu cibaadaysan lahaayoo salaada ku asix leh ayib oo meeshaa waxaa soo gelaya bimacnaa haddii shay labis shareecadu reebtay aada qabto oo xaaraan ah salaadaadii ma asaxaysaa mise ansixi mayso masale waxaad qabtaa dhar xariiraad qabtaa waadna tukanaysaa ama ma ahee dhar aad soo dhacday baaba qabtaaba ama soo xaday yaad ku labisantay oo cawradaadii asturaya waadna tukanaysaa salaaddii ma asaxaysaa mise asixi mayso masaladu halkaas waana masale khilaafiyo sida jumhuurtu ay qabaani waxa weeyaan inay salaadu asaxayso maca alismi waana masalada loo yaqaano aljiha munfaka yacni jihat nahyi iyo jihat alamri waa kala duwan tahayo jihat almri oo salaaddii in la tukada ah iyo jihat nahyi oo labiskan shareecadu diidan tahay waa laba jihay kale marka jihadanna ismi bay keenaya dembi jihadanina salaaddii cibaadadiina asax bay keenaysa waa say u badan yahi laakiin culimada qaarkood baa waxay qabaan salaada waa waxaa la mid a ah asalaatu fi lardi almaqsuuba iyo muxuu ahaayey mara xaaraam in lagu tukaday iyo wahaakada halkaasay gelaysa maa wacan abi caamirin ashcari radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi layakuunanna way ahaanoo way ahaan min ummatii ummaddayda xaggeeda waxaa ka ahaan doona aqwaamun qowmiyaal ama layakuunanna waxaa ahaan doona ahaan doona min ummatii ummadayda xaalay ka mid yihiin aqwaamun qowmiyaal qowmiyaalkaasoo yastaxilluuna bannaysan doona alxira farjiga alxira walxariira iyo xariirka alxira sidaasi qaar baa qoraya waana sida saxdaa wey riwaayadka sidaasay sax yahay alxira waxaa laga wadaa bimacnaa xubinka dumarka xubinka taranka ee dumarka macnaa farjiga wey zinadaana laga wada yastaxiluuna oo banaysta alxira furuujta banaysta oo zinada banaysta walxariira iyo xariirta banaysta ayaa ummadayda laga heli doonaa ka mid noqon doona ama waxaa wariya abu daawuud baa wariyey wa asluhu xadiidkan asalkiisuna bilbukhaariyi bukhaarigu ku jira ayib xadiidka bukhaari baa soo saaray bukhaari ha soo saaree wuxuu ku soo saaray siiqo ibni xasmi iyo rab rag leh ay inqiaac ku sheegeen waxaana wuu yidhi wa qaala hishaam ibnu camaar waqaala hishaam ibnu camaar hishaam ibnu camaarna shuyuuqdiisa ka mid waqaaladaasi marka baa waxay yidhahdeen ibnu xasmiiyo ragle waxay yidhahdeen inqiaac baa ku jiro sheekhiisa muusan ka maqal waa mucalaqa saasay ku sheegeen xadiidka waxaa xidhiidhiyey oo isagoo sanadkiisu xidhiidhsan yahay wariyey ibnu xibbaan iyo abaraani iyo bayhaqi ibnu casaakir iyo keyrkood lafdi kan ka dheer baynu ku wariyeen waa lafdiga bukhaari uu ku wariye wy layakuunanna min ummati buu nabg sal l sl ummaddayda waxaa ka mid noqon doona aqwaamun oo yastaxiluuna bannaysan doona alxira farjiga iyo zinada waalxariira iyo xariirta waalkhamra iyo khamrada waalmacaazifa iyo qalabka lagu ciyaaro almacaazib waxa weeye waa aalaat lmalaahi saas man alaabta lagu daahe ee lagu ciyaare ama la garaaco ama wakhtiga lagu lumiyo ayaa la yidhahda macaazifta khaasatan durbaanada iyo muxuu ahaay muusiga iyo waxaasa soo walayanzilana way degi buu nabr sal ly slam aqwaamun dad baa waxay degi doonaan ilaa janbi calamin buur dhinaceed calamku waa buur buur dhinaceed bay degi doonaan yaruuxu calayhim bisaarixatin lahu ninkii xoolaha u raacay baa galabtii wuxuu ku soo caraabin doonaa xoolahoodii buu soo caraabinaya ayb yatiihim lixaajatin markaas waxaa u imaanaya nin dan leh dantiisii nin baahan baa markaa u imaanaya xoolihii usoo hoyday oo lasoo caraabiyey oo xerada ku jira ayaa nin baahan baa u imaanaya oo dantiisa u sheeganaya markaasaa waxay odhan doonaan irjic ilayna hadan berri noo soo noq keshi waay berri ah, noo soo noq kuja keshi warkaas ayib berri noo soo noq fayaquuluuna markaasa waxay leeyihiin irjic ilayna hadan berri noo soo noq fayubayituhum allahu tabaaraka watacaala tacaala wayadacu alcalam habeenkiibuu ilaahay gelaya habeenkii baa la baabi'inaya calamkii iyo buurtii meesha taagnayna alla tabaaraka watacala waa dejinaya wayamsakhu aakhariina qiradatan wakhanaasiira ilaa yowmi alqiyaama kuwo kalena ilaahay intuuba suuradoodii bedelo ayaa daanyeere iyo doofaaro laga dhigaya loo bedelay ilaa maalinta qiyamada laga gaaro xadiidku marka tatimada iyo dhamaystirkaasuu leeyahay xadiidka waxaa saxiixiyey culimmada a'immada dhammaantood marka laga raba ibnu xasmi ibn xamia wuxuu yidhi xadiidku waa munqaica ibn xasmi wuxuu ka mid yahay heesaha iyo waxyaabaha raggii baneeyey buu ka mid yahay risaaluu leeyahay xadiidkana marka dhuunta u galay markaasuu wuxuu yihi xadiidku waaba munqaico waa daciif waa laga daba tegayo si fiican baa looga daba tegay alxaafid ibn xajar fii fatxi ilbaari baxsi aad u dheero xadiidka duruqdiisa uu ku ururinayo ayuu leeyahay marka waxaa saxiixinaya xadiidka ibnu salaax alimaam nawowi ibnu xajar ibnu اlqayim albani iyo keyrkoodba waxayna leeyihiin warka ibni xazmi waa war aan ku salaysnayn cilmiga xadiidka iyo sinaacadiisa ku salaysnayn bal sheekh albani caleh raxmatullah waaba kasii fogaanaya wuxuu leeyahy ibni xasmi baac dheer uma lahayn cilmiga xadiidka saasuu leey saas daraaddeed xukunkiisa axaadiista waa in aad looga fiirsadu leey sida masaa-isha uu la shaadoobe ee fiqhiga aba in laga fiirsada ay u baahan yihiin saas macna ficlan waxaad arkaysaa marmarka qaarkood xadiid sugan isagoo iska daciifina nin imaama isagoo waa majhuul baad arkay alimaamu tirmidi oo kale waa majhuul buu ihi lamaba yaqaanaba raxmat ullahi caleyh ibnu xasmi nin adag buu ahaa oo nusuusta aad ugu ad adag laakiin waxay leeyihiin yani jamcu turuq iyo muxuu ahaayey maadaaman cilalka iyo waxay leyihin aad uguma ficnayn almuhim xadiidku waa sugan laakiin dadka inta badan asxaabu ulahwaaga ah ee inta badan waxyaalahan banneeya ayaa iska qabsada hadalkaasoo kaleo wax kale markay waaya nin maxay dhihi jireen walba daadqaaday xumbe cuskay ibni xasmi baa daciifiyey bay soo istaagaya ilan heesihii bay rabaan iyo wixii in loo banneeya warkaa marka daciifka ah ee muxadisiinta dhammaantoodii gara mareen baa iyaga ay tabar ka dhiganayaan macnaha xadiidka wuxuu u keenay imaamku inuu yidhaahdo xariirtu waa xaaraam halkaasuu hadda ka deliishanay xariirta ku labisashadeedu ummadda nebiga xaaraan bay ka tahay ayb oo xaggee laga qaadanaya yastaxiluuna alxira walxariira baa l yastaxiluuna way bannaysan doonaan macnaha ma bannaanee laakiin iyagaa bannaysan doona wey soo ma marka taasaa laga qaadanaya daahirka xadiidkana waxaa laga faa'iidaysanaya rag iyo dumarba inayna u bannaaneen xariirtu laakiin waxaan u tegi doonnaa axaadiis khasisayso dumarka u bannaynaysa saas wey macnaha ragga uun macnaa waxa weeyaan ku reebaysa dumarkana ka soo reebayo inay ku labisan karaan shay waynoo soo socdaa wa can xudayfata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi nahaa wuu reebay rasuulu lahi sal lay wasalam ayb yani khamrada lafteeda khamrada iyo intaba nebigu wuxuu sheegay khamrada khaasatan dad waxaa imaan doona magaceedii intay ka bedelaan oo magac kale u bixiyaan magacaa kale ku cabi doona kuwa qaadka cuna iyo khamrada ku caba smid w khamradiiwy laakiin qaad baa loo bixiyey khamro in la yidhahday ahayd soma qaadka in khamro la yidhahday ahayd leanna waa kamru isagiiyo khamradu waa isku xugum marka magac kalea loo baxsado waa qaad baa la yidhahda waa quutu lawliyaa markaasaa lala maray magicii ay lahayd magacaan ahayn bay u bixinayaan markaasay ku cunay ku cabayaan buu nabigu uri salwatullah akhir zamaanka imaan doonaan ayb kadalika macaazifta iyo waxyaalahan la garaaciyo heesahana qolyo iyagana banaystaa imaan doona bu sal lay aslam dhulkaana lala goyn doona ama samada kasfi lagaga soo toori doona ila akhir xadii fara badan baa ku sugan man wacan xudayfata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi naha wuu reebay rasuulu lahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu reebay an nashraba inaan cabno fii aaniyati dahabi walfida fidada iyo dahabka weelashooda inaan ku cabno ayuu nebigu naga reebay sal lay slam ayb wa an naakula inaan cunnona wuu reebay fiiha aaniyadaa dhexdeeda inaan wax ku cunana waa naga reebay wa can lubsi lxariiri xariirta xidhashadeedana wuu naga reebay wadiibaaji iyo diibaajka diibaajka waa nooc xariirta ka mid ah. ayib wa an najlisa inaan fadhiisannana wuu naga reebay calayhi korkiisa inaan ku fadhiisanno calayhi yani cala alxariir wadiibaaj ayib xariirtaa intaasoo nooca ah. xariirtaa mid adag iyo mid dabacsan iyo mid qara leh iyo mid khafiifa isugu jirta marka maadaday ka kala samaysan tahay baa kala duduwan sidaas daraaddeed bay magacyo kala duduwan u qaadanaysaa macnaha ayb xadiidkan xudayfat bnu yamaan waynu soo marnay waxaana ku soo marnay abwaabtii aaniyada soo ma markaan weelasha ka soo hadlaynay ayb wuxuuna faa'iideynayaa dahabka iyo fidada weelashooda inaan cabitaan iyo cunitaan loo isticmaali karin waana intaa waa laisla waafaqsanya cunitaan ku cunid iyo ku cabid laakiin siyaabo kale ma loo isticmaali karaa markay timaadaan laysku khilaafsan yahay oo maalan in lagu weyse qaato in meesha layskaga sharxado guriga layska dhigto arrimaha kale marka loo isticmaalayo cunid iyo cabid ahayn ma mamnuuc ba waa kaan soo marnayo waxaan soo rajaxnay wax mancinaya isticmaalka kale inuusan jirin walow ay uga qiyaas qaataan culimada diidani haddana waxa way qiyaasku maca alfaariq saas man ayib waxaa kaloo xadiidkan inoo faa'iideeyey oo hadda uu meeshan u keenayoo qasadku uu yahay xariirta xidhashadeeda nebigu waa reebay ayib xariirta xidhashadeeda wuu reebay macnaheedu waxa weeyaan lama kala qaadin hadda yaa laga reebay rag iyo dumar toona lama kala qaadin sida xadiiska hore o kale wey sooma laakiin waa la kala qaadi doonaa waxaa kaloo xadiidkan inoo faa'iideeyey xariirta sida aan loogu labisan karin baan firaash iyo gogolla looga dhigan karin badankood ay qabaan maalik iyo abumaalik iyo shaafici iyo axmed iyo keyrkood baa qaba inaan fadhina loo isticmaali karin oon gogol laga dhigan karin abu xaniifa khilaafay isagu wuxuu yidhi waa lagu fadhiisan karaa lianna imtihaan baa ku jiro waa shay cagta la saarayo lagu fadhiisanayo waaba la liidayba marka mar hadday liidan taha laysaga fadhiisto warkiisana naskaa khilaafsan oo xadiikaa radinaya rawahu wariye xadiidka albuhaariy buhaari baa wariyey kadalika asalka xadiidku fii saxiix muslim buu ku yaala min xadiidi cabdiraxmaan ibni abi layla wuxuu leeyahay istasqaa xudayfatu xudayfatu min alyaman baa yaa biyo dalbay halay waraabiya buui biyaan cabaysiiya fasaqaahu majuusiyun fii inaain min fida nin majuusi ah oo khaadim ahaa baa weel fida a marka biyo ugu keenay ayb markaasaa wuxuu yidhi inii samictu rasuula lah sal lay aslam wuu tuuray horta weelkii intuu tuuraybu isaga iyo biyihii ku jir ku halgaamay qofkii firfiirinay markuu arkay arkay in lala yaabay ninkan odayga raadinka adana oo weelkii biyaha lagu keenay ku tuuraya markuu arkay in la qariibsado lala yaabay iyo marka wuxuu yidhi rasuulkan maqlay sal alay slam oo leh laa talbasuu alxariira wala addibaaja wala taxrabuu fii aaniyati aldahabi waalfida wala ta'kuluu fii sixafihima fainaha lahum fi dunya waxaa maqlay nabigoole sal ala sl xariirta ha xidhanina diibaajkana ha xidhanina weelasha dahabkiisa dambana ha ku cabina hana ku cunina xeedhooyinkoodii iyo saxamada laga sameeyey maxaa yeelay gaaladaa iskale adduunka adduunka gaaladaa iskale xadiidkaasi wuxuu noo faa'iideeyey cillada loo diiday waxa weeye inaan gaalada laysku shabihin inahaa lahum fi dunya walakum fi laakhirati aakharada idinku leedihi xadiidka kalenaga kusoo maray xadiikaasi marka maaliku isaguna wuxuu faaiideynaya xariirta muusan kala qaadayn rag iyo dumarkooda an cumar radialahu canhuma can cumar cumar bn khaaab radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi naha wuu reebay rasuululahi sal lay aslam rasuulku wuxuu reebay can lubsi alxariiri xariirta xirashadeeda ilaa mawdica isbacayni laba farood meeshood mooye aw alaain ama saddex farood meeshood mooye aw arbacin ama afar farood meeshood mooye muttafaqun calayh wallafdu lafdiguna limuslim buu usugnaaday lafdiga bukhaarina waxa weeye abu cumaan innahdi buu ka warinaya cabdiraxmaan ibni mill wuxuu yidhi jaaanaa kitaabu cumar wa naxnu biadrabijaan annagoo adrabijaan joognaa adrabijan waa wadanka hadda macruufka la yaqaan ayaa waxaa noo yii waraaq uu soo diray cumar soo diray waxaa wada maca cuyaynata bni farqad ninkaasaa wada ama shaam bay noogu timid buuri waxaa ku qoran qoraalka meesha ku yaalla waxa weye ama bacdu faina rasuula allahi sal alay wasalam nahaa can alxariiri ila haakada isbacayni yacni nebigu xariirta waa reebay ilaa intaasoo kale mooye laba farood laba farood qiyaastood mooye xariirta nebigu waa reebay lafdiga muslimkaas wey macana ayb waxaan dhihi lahaa lafdiga bukhaari lafdiga muslim waa kan inoo yaalle xadiidkani wuxuu imaamku u keenay xariirta waxaa la diidan yahay markay ka badan tahay qiyaastan la ruqseeyey wixii intan ah oo qiyaastan xadiidku soo reebay hadday marada ku dhex jirto inteeda badanna aynan xariir ahayn xariirta ku dhex jirtana aynan dhaafsiisnayn laba farood saddex farood ugu badnaan afar farood aynan dhaafsiisnayn markaa raggu waa ku labisan karaan maxaa laga wadaa isbacaynkiiyo alaaadii arbacada waxaa laga wadaa xariirta marada ku jirtao dhan markii laysku keeno laba farood meel ay qaban karaan waa inayna ka badnayn meel ay laba farood qaban karaan meeshay saa u degi karaan intaa waa inayna ka badnayn saddex waa inayna ka badnayn meelay yani waxa weye ay dhigmi karaan afar farood meelay dhigmi karaan waa inayna ka badnayn qiyaasta ugu badan inta haddii xariirta marada ku jirta ay intaa ay ka badato taxriimkii asalka ah bay baaqi ku tahay intaa iyo wixii kasay ka yarna waa murakhasa waa la ruseeye saasuu macnaa xadiidku faa'ideynaya ayib sidaana waxaa qaba culimo aad u fara badan baa qaba istinahaas bacdi qaar ka mida diidan laakiin xadiidkaa xujo ku ah marka xariirtaasi marada ku jirtaay ee qiyaastaas dhan ama marada ha lagu dhex sameeyo ama iyadoon lagu dhex samaynin korka ha kaga dheganaato kala qaad ma leh saas man ta labaad ama mid lagu labisanayo ha noqoto ama mid lagu fadhiisanayo oo fadhi loogu talagalay ha noqoto shayga la isticmaalayo khaasatan raggu isticmaalayaan xariirtaa yartii qiyaastaa waxaan ka badnayn hadday ku jirto dhibaato ma leh lagu qurxiyo macnaha ayib waxaana laga wadaa markii laysu soo sooco hadday hal meel tahayna halka meel qiyaastiisa waaba la garano faraha la saari haddii aynan ahayn marada ku wada jirtana markii la soo wada soco waa inayna ka badnayn afartaa farad saasman wacan anasin radi allahu canh ana nabiya nebigu sal lay slam rakhasa wuxuu fududeeyey oo sahlay oo idmay licabdiraxmaan ibni cawfin wazubayri iyo zubayr ibni cawaam wuxuu u idmay fii qamiisi alxariiri xariirta qamiiskeeda amiista xariir ayuu u idmay fii qamiisi xariiri xariirta qamiiskeeda yani qamiis xariira wey fii safarin safar dhexdii buu u idmay oo min fii safarin safar dartii buu safar dhexdii socdaan ay ku jireen min xikatin min xikatin xika darteed ayuuna ugu idmay oo kaanat ahayd bihimaa labadooda ku sugnayd xikadu waa waa cuncunka saas isnadaamiska waxay dhahan isnadaamiska iyo muxuu ahaaye xasaasiyada jirka cuncunka jirka gala ayaa layidhah ayaa xikada layidhah min xaka baa laga keenay xaka waa xoqidda sooma marka wax kastoo xoqid keena jirka in la xoqo ayaa xika la yidhahda ama mxua isnalaamis ha ku galo ama injir ha ku gasho ama muxuu ahaaye baashi la dhihi jira maxay ahayd cambaar ha ku gasho wixii la xoqoo dhan waa xika saasma xikaa la yidhahda cadhadana waa la yidhahda aljarab cadhada ayadana ila waa la xoqa iyadana soma iyadana waa la yhahda man ayb min xikatin oo kaanat ahayd bihimaa labadooda kusan mintu waa tacliiliyo mintu waa tacliiliyo cilada loogu ogolaaday waxay ahayd min ajli xikatin kaanat bihima ayb kadalika buhariy muslim ay soo saareen muttafaqun aley buhariy muslim baa soo saaray lafdi kale oo iyagu soo saareen waxa weeye cabdiraxmaan ibni cawf iyo zubayr ibnu cawaam ayaa shakow ilaa rasuuli lah sal lay slam alqamla nebiga waxay u sheegteen cuncun ka dhashay baashala injirta injir ah, baa gashay markaasay cuncun dhalisay ayib farakhasa lahumaa markaasuu nebigu wuxuu u rugseeyey fii qamiisi alxariiri fii hazaatin lahumaa duulaan bay markaa ku jireen ah, fii safarinta riwaayada horaa tan dambaa inoo xadidayoo safartu waxay ahayd duulaan bay ku jireen ayib sidaas way macnaha xadiidkaas waxa uu faa'iideyn oo imaamku hadda u keenay xariirta haddii looga maarmi waayo lilmudaawaat in laysku daaweeyo haddii looga maarmi waayo asalkeedu xaraamba ha ahaadee markaa waa la idmiyo waa loo ruksaynayaa lilxaaja aw lildaruura saas man lianna almashaqatu tajlibu taysiir weeyo nimankan kadaata kusaadda duulaanka ku jira mujaahidiinta ah ee haddana jidhku cuncunahayo xariirtana daawo looga dhigay ilan xariirtu waa maro aad u dabacsamay macnaha marka jidhka marada kaleeto markuu jidhku ruuxa cunayo waxaa laga yaabaa inay cunxunka siyaadiso ayado laakiin waxa weye waxaa laga yaaba inay daawo u noqoto macnaha saas weya saasuu nabigu u ruqsayey salawatu rabbi waslamu caleyh in la ruqsaynna culimmadaa u badan jumhuurtaa qaba haddii loo baahdo xariirta in ragga loo ruqsayn jumhuurtaa qaba waxayna uga qiyaas qaataan hadday xaajo kala timaado kale mase ruux hadduuba dhar kaleba waayaba xariir unbaaba u taalaba dhar kale maba haystaba yani wuxuu ku labisanba l xariirtu ku labisanaya walaa isma caleyh daaw ahaan haddii looga maarmo yaan sidaaso kale w an caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi fii safarintaas fii safarintaas ama fii hazaatin lahumaa waxay leeyihiin laysa lahu mafhuum mafhuum lmukhaalafo ma leh oo bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen ruksadan waxaa la siin karaa un ruuxu hadduu safar yaho marka uusan magaalo jooginoo duulaan ku jiro ama safar kale ku jiro markaa unbuu ruqsada heli haddii cuncun ku dhasho inuu xariir xibo laakiin nin magaaladiisii joogo oo dhakhtar heli karo daawo kale qaadan karaya maya bay dheh fii safarintaasay ka qaatay marka fii safarintu waxay leeyihiin ma keenayso mafhuumulmukhaalafa oo siday u badan yihiin ama safar ha ku jira ama markaaba xadar ha joogo magaalo ha jooge ruksadaasi hadduu u baahdo ruuxu waa leeyahy man wacan caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kasaanii wuu ihuwiyey ama wuu i marasheeyey annabiyu nebigu sal lay wasalam kasaanida waxaa laga wadaa mar ahaan buu ii siiyey man annabiyu nebigu sal lay slam xullatan isku joog siyaraa'a oo xariir ah siyaraa'a waxaa la yidhaahdaa waa hawbun mudallacun bilxariir mudallac waa maro laga dherjiyey oo feedhaha laga geeyey xariir xariir baa ah ayib calaa shakli khutuud xariirta ku jirtana waa xariiqimo sidii diilimo xariiqimo dheerdheer sidaas markay tahay ayaa waxaa la yidhahdaa siyaraa saas man xariirtii ku jirtay baa xariiqimo dheerdheer ama diilimo dheerdheer macna xullatin kasaaniy wuu uu nebigu maro wuxuu ii siiyey annabiyu sal ly slm xullatan isku joog siyaraaa oo xariir ku jirto oo diilimo dheerdheera fakharajtu markaasaan baxay fiiha dhexdeedaan kusoo baxay waaba soo labistay cali wuxuu u qaatay in loo siiye kusoo labiso cali marka intuu kusoo labistaybuuba kusoo baxay isagoo qaba fara'aytu waxaan arkay buui alqadaba cadhadii baan arkay fii wejhi nebiga wejigiisaan ka arkay buui nebigu sal lay sl markuu cadhoodo wejigiisaa laga garan jiray sooma waxaan markiiba arkay buui nebigoo yani wejigiisii dareenkan gartay buui inuu arintan diidan yahay fashaqaqtuhaa markaasaan kala jeexay buu ihi bayna anisaa'i dumarkaygii dhexdoodaan u kala jeexay buui dumarkaygii baan u kala jeexoon u qaybiyey ayb muttafaqun calayh yacni sida riwaayo kale ay leedahay fashaqaqtuhaa khumran bayna alfawaatim waan jeexjeexay oo waxaan ka dhigay khimaaro khumrantu waa jamcu khimaar khimaarkuna waa hagoogta hagoogo intaan ka dhigay oo aan baashan yartay madaxa iyo dhuunta iyo dumar ku degtaan intaan ka dhigay oon saa u kala gogoyba waxaan u qaybi yidhi faadumooyinkii baan u qaybi yidhi faadumooyinkii riwaayadan waxay tihi bayna anisaa'i nisaa'igaa lagama wado dumar badana oo cali qabi jira lagama wado xasaskiisii lagama wado leanna cali bin abi aalib intay faaduma noolayd ficlu faaduma markaa noolayd gabadhii nebiga sal alay aslam haweeney kale lamuusan guursanin iyada basu markaa qabay markay dhamatay kadib uu guursaday cumar cali laakiin intay noolayn lamuusan guursan ayib marka fawaatimta iyo faadumooyinka uu u kala googooye uu marna leeyahay nisaa'i waxaa laga wadaa dumarkii gurigiisa ku noolaa ama qaraabada la aha baa laga wadaa waana afar faadumaa la yidhahda qaarna saddex bay ka dhigaan xaaskiisii oo nabiga gabadhiisa ahayd faatima binti rasuli sal lay slam ta labaadna waa hooyadii cali hooyadii faatimata binti asad baa la dhihi jiray yada ta saddexaadna waa gabadhay ilmaadeerka ahaayeene adeerkii xamze uu dhalay oo faatima binti xamza ibni cabdilmualib oo cali bay markaa ilmaadeer ahaayeen iyaduna gurigiisa ku noolay tu afraad baa la sheegaayoo la yidhaahdo faatima binti shayba oo uu qabi jiray walaalkii cali walaalkii caqiil caqiil ayaa qabi jiray marka waxay u ahayd eh, dumaashi dumaashidii afartaasa marka lagu sheegaa qaarna saddexda hore basay ka dhigaan ayb xadiidkani marka muxuu faa'ideeyey xadiidkani wuxuu faa'iideeyey dumarka in dharka xariirta ihi oo u bannaan oo iyagu xariirta ay ku labisan karayaan macana raggana aan la ogolayn ayb xullada waxaa la yidhaahdaa waa maradu markay marada kore iyo marada hoose markay isku midab tahay baa la dhahaa markay yani shaatigaad qabto iyo sarwaalkaad qabto isu egyihiin ayaa waxaa la yidhaahdaa xulla go'a iyo muxuu ahaay macawiista hoos ka qabta hadday isu eg yihiin xulla la yidhahda waa isku joog macna ayb wa can abi muusa radi allahu canh ana rasuula allahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi uxilla waa la xalaaleeyey addahabu dahabkii iyo walxariiru xariirtii liinaasi ummatii ummadayda dhadigeeda ummadayda kuweeda dhadiggeed dumarka ah ayaa loo xalaaleeyey wa xurima waa la xarimay dahabkii iyo xariirtii calaa dukuuriha ummadayda labkeeda ummadayda inta ragga ee labka ana korkooda waa laga xarimay rawah waxaa wariyey axmedu axmed baa weriyey wاnasaa iyo nasaa-i wasaxaxa wuuna saxiixiyey kadalika ibnu xasmi baa saxiixiyey iyo keyrkiiba xadiidka sanadkiisu waa qawi laakiin sanadkiisu rijaashiisu waa wada rag xoog badan laakiin inqiaac baa ku jira fii isnaadihi inqiaac lianna abuu muusa alashcari ninka ka warinayo taabiciga ee saciid ibn abi hindi la yidhahda saciid ibn abi hindi kamuusan maqal abuu muusa alashcari sidaana waxaa yidhi a'immada cilalka sida abu zurcat araazi abu xaatim araazi daara qutni iyo keyrkood ayb xadiidku marka sanadkiisa waa munqaic aw bicibaaratin ukhra sanadkiisu waa daciif laakiin xadiidku waa saxiix oo seebuu saxiix ku yahay bimacnaa shawaahid kalu leeyahy axaadiid kaleo fara badan baa u markhaati kacaysa ayib waxaa ka mid a maalan xadiidka cali bin abi aalibin radi allahu canhu wuxuu yidhi ina nabiy allah akhada xariiran nebigu sal ly slam xariir buu qaaday fajacalahu fii yamiinihi markaasuu gacantiisa midig yeelay gacanta midig buu saa ugu qabtay xariirtii wa akhada dahaban fajacalahu fii shimaalihi dahabna wuu qaaday markaasuu gacantiisa bidix ku qabtay uma kadibna qaala wuxuu yidhi isagoo dahabkiina bidixda ku haya xariirtiina midigta ku haya ayaa wuxuu yidhi ina haadayni xaraamun calaa dukuuri ummatii labadani ummadayda labkeediiyo raggeeda xaaraan bay labadani ka yihiin abu daawuud baa soo saaray waana xadii saxiix weye xadiidkaasaa u markhaati kacaya kadalika xadiidu anas cinda albukhaariyi wahayrihi wuxuu leeyahay anas bn malik radi allahu canh buhaari baa soo saaray aarkaas wuxuu leeyahay anas uu sheegayaa inuu arkay ummu kulsuum ummu kulsuum oo nabiga gabadhiisa ahayd ayaa waxaan ku arkay buu idhi iyadoo qabta buradan siyaraa maryo xariir ku jirto iyadoo qabta baan ku arkay buuhi gabadhii nabiga sal lay slam oo ummu kulsuum ahayd kadalika bukhaari ayaa warinaya can jaabirba wuxuu ka warinaya wuxuu leeyahay kunaa nanzichu can اlghilmaan wanatrukuhu cala aljawaari xariirta wiilasha yaryarna waan ka siibi jirno waan kala dagaalami jirnay gabdhaha yaryarka ana waan u dayn jirnay ilan carruurta hadday yarto xataa qaangaadhin waalidkood baa laga rabaa wixii xaaraama inuu ka ilaaliyo oo xukumkii bay qaadanayaan gabdhaha yaryarka ah wiilasha yaryarkaa ah, maba qaangaadhin xariir layskama xidhi karay sheekh maba qaangaadhin kuwan qalinba ma dulsaanan waxba lagama qoreen dahab baa loo xidi o ahay xariir baa loo xidi maya ah, waa in waalidku kala dagaalamo wixii shareecadu xarimtay taasaa la doonaya man xadiiku marka waa sugan yahay xadiiku waa sugan yahay ayib waxaa ka mid a maalan axaadiista baabkaa kusoo aroortay aadka u qiimaha badan ee kutusaya masalada iyada ah ee shawaahidda ka mid a ah, xadiid ibni cumar wuxuu leeyahay cumar ibn khaaab oo aabihii ah ayaa wuxuu arkay ra'aa xullatan siyaraa cinda baabi lmasjid isku joog xariir ku jirto ayuu wuxuu ku arkay masaajidka iridiisa markaase wuxu uhi ya rasuul allah low ishtarayta haadihi falabistaha linnaasi yowma aljumuca rasuul ilaahayow maad bahashan quruxda isku joogan qurux badan intaad gadato maad maalinta jumcada aad dadka ugu labisatay walilwafdi idaa qadimuu calayk sidoo kaleeto wafdigu markay kuu imaanayaan oo madax iyo wafdi bannaan ka timid iyo kuu imaanhayaanna ku labisatay isaga la sahay qurxi buu isleey nebiga wax maro quruxsan ha iibsaduu isleey cumar markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lay wasalam inamaa yalbasu haadihi man laa khalaaqa lahu fi laakhira tan waxaa ku lebisto xidha cid aan aakhare nasiib ku lahayn aakhare waxba ku lahayn baa ku lebista buu nebigu sal lay waslam ayib uma jaءat rasuul lahi sal lay slam minha xulalun xoogaa markii la joogay ayaa nebiga waxaa u yimid dhar isku joog ah oo haddana xariir ku jirto faacطaa cumara minha xulla markaasuu nebigu dharkii u yimid ayuu cumar wuxuu ka siiyey isku joog war cumarow baltan qaado buu ayb markaasaa cumar wuxuu yidhi agsawtaniiha waqad qulta fii xullati cutaaridin maa qulta oo rasuul ilaahayow xariirtii maalintii iibsa aan ku idhiba wixii la ogaabaad ka tidhi aniga hadda maxaad xariir iisinaysaa buui riwaayo kale waxay leedahay cumar wuuba iska ooyeyba ah, oo adiguba diiday nebi allow aniga maxaad iigu imtixaani buu ku yidhi markaasaa rasulku wuxu uhi sal lay aslam inii lam aksukaha litalbasaha anigu kuuma siinin buu ihi inaad adigu ku labisato ayb kuuma siinin adigu inaad ku labisatee laakiin inaad intifaacsataan kuu sii oo seebaad intifaacsan karta ama qaraabadaadiiyo dumarkaa ay u banaan tahay baad siin kartaa soo ma ama waad iibsan kartaa ah wuxuu nebigu u yii markaa cumar wuxuu markaa yidhi fakasaaha cumaru akhan lahu mushrikan bimaka cumar markaa isaguna wuxuu siiyey ninay walaalo ahaayeenoo gaal ahaa oo maka ku maqnaa maka jiri nin gaaloo walaalkiia ayuu isaga hadiyeeyoo yidhi war qaado baasha ah, ayb xadiikaasi bukhaari muslim baa soo saaray lafdiga aan sheegayna waa lafdiga muslim ishkaal baa jiro oo muslimka haddaan loo ogolayn inuu xariir ku labs gaalka ma ugu kaalmayn karaayo ma siin karaa ama waxaan muslimka loo ogoleen gaalkii ma ma loo ogolya seebuu cumar isagii intuu isaga ba'ay gaal walaalkii u walaalkii oo gaal jawaabtu waa tii cumar uu nebigu siiyey lafteediio cumar walaalkii uma siinin uun inuu ku labisto ee laakiin muxuu siiyey inuu ama iibsado ama dumarkiisa siisto ilaa shaygii intaasoo qaab baa loo isticmaali karaa sooma shayga marba haddii qaabo badan loo isticmaali karayo qaababka loo isticmaali karana qaab khaldan uu ka mid yahay adiga si guud haddaad u siiso ruuxani markaadna aadan hubin inuu qaabkii khaldanaa u isticmaali doono waxba kaasoo gaari maayo allaahuma haddii qaab khaldan oo keliya mooye aan qaab kale loo isticmaali karin aadna og tahay inuu qaab shareecada khilaafsan u isticmaali doono walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan bay markaa noqonaysa soma laakiin markan siyaabo badanoo xalaala loo isticmaali karaya waa la iibsan karaa dumarkaa la siin karaya ayib xadiikaasaa ka mid a ah. waxaa ka mid a ah xadiiu anas fii saxiix buhaari wa muslim nabig sal ly sl man labisa alxariira fi dunya lam yalbashu fi laakhira xariir ruuxii adduunka ku xidha aakhare ku xidhan maayo waa laga xirmaaninaya man ayib dumarka marka waa u bannaan yahay waana sida jamaahiirtu ay qabaan sidaas way macnaha cabdullahi ibnu zubayr iyo keyrkii baa laga soo guuriyaa in ay diideen oo yidhahdeen xataa dumarka looma ogola laakiin waa ra'yi daciifa ah. saas way macnaha sax waxaa jira inuu nebigu dumarkiisii ehelkiisa uu dhihi jiray ha xidhanina dahab iyo xariirtoona oo maala xadiikaasi wuxuu ku sugan yahay waxaa soo saaray nasaa ibni xibbaan iyo xaakim iyo axmed xaakim iyo shekh way saxiixinayaan xadiida cuqbat bni caamir wey nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam wuxuu leeyahy cuqbat bni caamir kaana nabiyu sal lay slam yamnacu ahlahu alxilyata waalxariira nebigu ehelkiisa wuxuu u diidi jiray xariirta iyo xilyada xiliyada waxaa laga wadaa waa dahabka iyo fidadii waxyaalaha jidhka ay ku qurxiyaan ayib wuxuuna dhihi jiray nebigu sal lay slam markuu u diido ehelkiisa in kuntum tuxibuuna xilyata aljanna wa xariiraha falaa talbasuuha fi dunya bui ehelkaygiiyo haddaad jeceshihiin muxuu ahaaye bilada iyo jannada dahabkeeda iyo fidadeeda jeceshihiin xariirta jannana aad rabtaan oo jeceshihiin adduunka ha ku xidhanina xadiidkaasi marka culimada qaarkood waxay leeyihin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh taxriim kuma tusayeen oo dumarkaa loo banneeyey bay ka mid ahaayeen laakiin shayga isagoo dadka u bannaan yahay haddana si khaasa ah isagoo bannaan ehelkaagiiyo reerkaaga waa dhihi kartaa iska daaye min baabi zuhdi walwarac wey marka ah, tawaruc ahaan iska dhaafa adduunyada laysma raaciye iska dhaafuu nebigu ku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka sidaasay leeyihin ayib an cimraan bni xusaynin radi allahu canhu cimraan bni xusayn waxaa laga warin ana nabiya nabigu sal lay slam qaala inuu yidhi ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay idaa goortay ancama uu nimceeyo calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa markuu u nimceeyo nicmatan nicmo uu ugu nimceeyo nicmo uun markuu addoonkiisa ugu nimceeyo alla wuxuu jecel yahay an yaraa inuu arko an yuraa saama idin qoray oo ya la godo saasaa fiican an yuraa baa fiican an yuraa in la arko buu alla jecel yahay aharu nicmatihi nicmadiisa raadkeeda calayhi korkiisa in lagu arko alla jecel yahay waxa wariya albayhaqiyu baa wariya yani ilaahay hadduu addoon u nimceeyo nicmo siiyo nicmadaasi inay korkiisa ka muuqatuu alla jecel yahay oo la arko inuu yahay addoon muncam ah oo ilaahay u nimceeyey inuu yahay nicmadii in lagu arko oo laga arko labiskiisii iyo dhaqankiisii iyo laga arko ayuu alla jecel yahay bayhaqina wariyey xadiikaas laa ba'sa biisnaadihi sanadkiisa birijaali isnaadihi yani waa wax ba'sa male bal sheekh albani wuxuu leey waxaa soo saaray ibnu sacad iyo taxaawi fi mushkil aathaar bayhaqi fi shucab markaa kadibna wuxuu yidhi sanadkiisu waa daciif rijaashiisuna waa iqaad nin la yidhahdo almufadal ayaa ku jira oo daciifa kadibna sheekhu wuxuu u sheegay xadiidka shawaahid uu ku xoogaysanayo kama fi silsila saxiixa raqamka kun iyo laba boqol iyo sagaashan ayuu ku keenaya man ayib meelo kalena waa ku keena waabcan waa sidaa sheekhu uu sheego xadiidku shawaahid kalu leeyahy axaadiista u markhaati kacaysa waxaa ka mid a ah xadiid laga warinaya abulaxwas ah-, aljushani aabbihii buu ka warinaya wuxuu yidhi ataytu nabiya nebigaan u imid buu yidhi sal lay aslam fii hawbin duun nebigaan ugu imid maro hoosaysa anoo qaba duunku waa shayga hooseeya marar liidato oo xoogaa xadiiska kacbaan ah anoo qaba baa nebiga u imid buui markaasa wuxuu ihi buuhi alaka maalun war xoolo ma leedahay macaydh baa tahay mise nin xoolo leedahay markaasaa wuxuu ihi nacam xoolaan leedahay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam min ayi lmaal xooluhu waa badan yihiine xoolahaagu waa noocee markaasaa wuxuu yidhi qad aataaniy allaahu min alibili wاlhanami wاlkhayli wاraqiiq buui <laughs> ilaahay wuxuu siiyey buui aataaniy allah ilahay wuxuu isiiye buui geel horta waan leehay adhina waan leehay fardana waan leehay addoommana waan leehay waa nin dherigsan markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam faidaa aataaka allaahu hadduu alla ku siiyo maalan xoola hadduu ku siiyo falyura aharu nicmati illaahi calayka wa karaamatihi ah, ilaahay nicmaduu ku siiye raadkeedii korkaaga ha laga arko karaamada ilaahay ku karaameeyeyna korkaaga ha laga arko ku yidhi xadiidka abu daawuud iyo axmed iyo xaakim baa soo saaray xaakim wuu saxiixiye dahabi baa ku waafaqay kadalika sheekh albanina waa ku waafaqay xadiikaasi wuxuu ka mid yahay shawaahidda xadiikaas inoo yaallu ka mid waxaa ka mid yahay shawaahiddiisa xadiidka camr bnu shucayb can abihi can jaddihi wuxuu yidhi nebigu sal lay slam ina allaha yuxibu an yuraa aharu nicmatihi cala cabdihi tirmidi baa soo saaray wuu taxsiiniyey kadalika shekh albanina wuu taxsiininaya ayb xadiidka muxuu inoo faaidinaya wuxuu inoo faa'iidinaya bimacnaa oo uu sheekhu u keenay inuu yidhaahdo labiska laleeyaha lagu labiso ruuxba ilaahay wuxuu siiyey iyo qiyaasta uu hanti ka siiyey baa la rabaa inuu lebiskiisuna u ekaado saas man haddaad taajir tahay waa inaad labiska taajiriinta labisato faqiir ha iska dhigin ilan waxaa la rabaa masaakiintii iyo dadkii baahnaa inay ku soo aadaan oo lagu garto inaad tahay nin waxle haddii laakiin adoo tanaadoo ladan haddana lebiskii fuqarada aad ku labisatood dhuumato oo dadkii xaq lahaayee mudna aad ka dhuumato taasaa la diidahay marka inay nicmadu kaa muuqato waa nooc shukriga ka mid ah. wa amaa binicmati rabbika faxaddi saas man ilaahay nicmaduu ku siiyey ka waran ah, ka sheekaynteeda iyo inay kaa muuqato iyadoon kibir lahayn lama rabo macnaha kibir lama rabo isla weynan iyo kibir iyo dadkoo la iska sarraysiisiiyo maya laakiin inaad adoo shukrinaya ilaahay nicmadiisii ay kaa muuqato oy gaadiidkaaga ka muuqato gurigaaga ka muuqato lebiskaaga ka muuqato taa iyadaa way midda la doonayo oo la garto inaad tahay adoon ilahay wax siiyey tabaaraka watacaala kadibna markii lasoo raaco waxoogaagaasi raadka ah oo dadku kugu soo dabagalaan waxaa la doonayaa inaad iyadana shukrido ood macnaha wax wey iyadana bixiso saas wey macana ta la doonaysaa iyadaaba ayib marka way dhici kartaa ruuxu tawaaducan isagoo hadda ayna kaba ahayn tabaaducan inuu uga tago labiskan muxuu ahaaye faakhir ka eh, macnaha waxa weeye inuu uga tagaayo mar walba waxaa fiican qasdiga dhexdhexaadka inuu ruux iska laazimo baa mar walba fiican macnaha ayib xataa haddaad faqiir tahay inaad labis iska quruxsan iska labisato fiicanta hadaad haysa laakiin bisharti waa inaadan wax ku sirayn magbaa baalkii ah muxuu ahaa sud iyo alaab soo qaataan oo nagatiinkii soo xidhaan oo balaayo balaayo iska dhigaan bay hadhowna waxa weeye marka waxaa lagu jiraa barnaamij dad baa la khiyaamaya si lagugu kalsoonaado maya taas maya laakiin shukriga iyada lafteeda ka mid tahay adigoon haysan inaad haddana muxuu ahaaye aada basaaradda eh, iska qaado labis quruxsan iska labisato aada mxuu iska quruxsanaato oo iska dhalalaasho si aan macnaha waxa weeye aan lagu dhihinba waa baahaya baahidaada iska qarsato iyaduna waa nooc shukri ka mid saas man laakiin muxuu ahaaye waa kii nabigu dhihi jiray sal lla alay wasalam ninka muujisanaya waxaan la siinin laabisu thawbay zuurin buu nabig ku shegay sal lay slm laba maryood oo been ah nin ku labistay oo kale w saas man waa ninka wuxuusan ahayn muujisanayo man saasa laga ayb وcan caliyin radi allahu canhu ana rasula lah sl l aayaddii bay macnaha soo gelaysaa khuduu ziinatakum cinda kuli masjidin way macna qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi wاطayibaati min arisqi ziinada ilahi tabaaraka watacala wuxuu ugu talagalay qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati dunya khaalisatan ywma alqiyama wey man ayb wacan caliyin radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku nahaa wuxuu reebay can lubsi lqasiyi qisiyina waa la dhaha qaafka haddaad hoos dhigtana waad heli kartaa haddaad kor dhigtana waad heli karta naha wuxuu nebigu reebay sal lay slam can lubsi lqasiyi qasiga xariirta xidhashadeeda waa maryo xariir ah wlmucafari iyo maryaha lagu rinjiyeeyey nabaadka cusfurka la yidhahdo cusfurku waa nooc nabaad ka mid ayib rawa waxa wariya muslim muslim baa wariya dhammaystir buu xadiidku leeyahay oo dhammaystirkiisu waxa weeye wa can takhatumi dahab wuxuu nebigu kaloo reebay in dahabka kaatun laga dhigto wa can qiraa'ati alqur'aani fi rukuuc qur-aanka in rukuucda lagu akhriyana nebigu waa reebayoo iyadana waa diiday salawaatu rabbi wasalamu calayh abu daawud iyo tirmidi baa muslim la wariyey xadiidka waana wuxuu faa'iidaynayaa laba maryo oo aan la xidhan karin oo nebigu reebay marada koobaad waa qisiyada qisiyada waxaa la yidhahdaa waa siyaabun mudallaca fiiha xariibun fiiha xariir waa maro la dhaqjiyey oo xariiri ku jirta abcan markay mamnuuca tahay waa markay xariirtu haalibka tahay haddii xariirta ku jirta ay afar farood iyo wax ka yar tahay waa kan soo marnay soo ma ayib marka waa nooc xariirta ka mida ah qisiyadana waxaa la yidhahdaa qisiyadani waa magaalo ku taalla masar oo lagu samayn jiray dharka noocaas saas mana tuulada dharka inta badan magacyahoodu waxay wadan jireen magaalooyinka lagu sameeya magacooday xambaarsanaan jireen ayib amaa mucafarka mucafarka waxaa la yidhahdaa huwa almasbuuqu bilcusfur cusfurkii wixii lagu rinjiyeyaa la dhaha cusfurowna maxaa tahay waa labsun sayfiyun yakhruju minhu sibqun axmar waa nabaad xilliga wuxuu soo baxaa jilaalka jilaalka ayuu baxaa waxaana ka soo baxa rinji guduudan rinji casho guduudan baa ka soo baxa oo xariirta iyo dharka lagu rinjiyeeyo kaasaa cusfurka la yidhahda maradii marka lagu rinjiyeeyey nabaadka noocaasee guduudan ayaa la yidhaahdaa mucasfar saas man waa mara rinjiga guduudan la mariyo nabaadkaas rinjiga ka soo baxa lagu rinjiyeey man ayb wacan cabdilaahi bni camr bni caas wey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ra'aa wuxuu arkay annabiyu nebigu sal lay wasalam tawbayni buu arkay calaya meeshaa maydin qoray calaya ra'aa calaya maydin qoray saasaa fiican saas ah, sida xadiidku saas wey ra'aa wuxuu arkay annabiyu nebigu sal lay wasalam calaya korkayga wuxuu ku arkay tawbayni laba maro mucafarayni oo rinjiga cusfurka la mariyey faqaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam ummuka hooyadaa miyaa amaradka ku amartay bi haada kan hooyadaa baa kuu sheegtay buu ku yidhi rabaa waxaa wariye muslim muslim baa wariye yacni waxa weeyaan xaggeed ka keentay waa kii ku dhihi jiray nebigu sal lay slam ninkii eh, muxuu ahaaye loo diri jiray xoolaha soo ururi dhihi jiray soo gara maysaa sekada soo ururi ee markuu yimid xoolihii intuu qaybi yidhi intana anaa laysiiyey intana idinkaa laydiin soo dhiibay ee nebigu ku dhihi jiray sal hallaa jalasta bayta ummika lagu hooyadaa gurigeed maad fadhiisa wey bal in lagu sahdiye arag marka hooye cayb ma ah hooye cayb meahee ma hooyadaabaa ku amartay macnaheedu waxa wey xageed ka keentay xageed ka keentay nooc istinkaar wey mana ayb markuu sidaas yidhi rawaahu muslim baa wariyey ziyaadu wataa xadiidka oo markuu arkay nebigiioo inkirsan ayaa wuxuu ku yidhi aksiluha rasuul ilahi ma dhaqaa waxaad garanaysaa marka cusfarku inuu dhaqmi karo sooma waa rinji dhaqmi kara wey rasuul ilaahay oo ma dhaqa markaasuu nebigu ku yuhi sal lay slm bal axriqhaa ha dhaqine iyadii rinjigeedaba isla gob buu nebigu sal lay slm dabka saar buu ayib rawahu muslim baa wariy xadiidkaas muslim baa soo saaray dabka saar oo gub waxaa laga wadaa gub waxaa laga wadaa bimacnaa waa nooc taqliid ah taqliid shayga marka la doonayo in xididada loo siibo oo dadka si fiican looga gooyo cuquubaa la raaciya waa waxay cuquubaadka maaliga hadda u yaqaanaan cuquubaadka maaliga tacziirka marka gub baa layihi waa si uu nebigu dhihi jiray maalintii khaybar soo garanaysaan dameeraha intay qasheen uu nebigu ka war helay iyagoo dameeraha hilibkoodiiba u bislaan rabo saxaabadii ee uu dhihi jiray daadiya weelashana jajabiya ay dhihi jireen mise rasuul ilahi weelashan waa iska dhaqanaa markduu dhihi jira ma iska dhaqan khamrada sidoo kale markii la xarimahayey waa kii nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh la yidhi weelashii khamrada ay ku cabi jireen maba isticmaali kartaanba markay khamradii ka go-eenna kadib waxaa la yidhi weelashii hadda iska isticmaala marka waa nooc ka mida ah shareecadu markay doonayso shay inay xidiidada u siibto isagoo dhan ay baabi'iso isag iyo wasaaishiis iyo wixii ka agdhawaan jiro dhan waa la baabi'inaya saas man waxay ka mid tahay maqaasid sharecadii ka mid tahay ayb xadiistaasi marka waxay faadeen labada xadiisba waxay noo faa'iideynayaan dharka oo cusfurka lagu rinjeeyey qisiga garanoo waa xariirtii laakiin dharka cusfurka lagu rinjeeyey inuusan bannaanin lagu labasan karayn macna maxay tahay cilladan loogu labisan karaynin xadiidka cabdullahi bni camr ibni caas ee fii saxiixi muslim wuxuu leeyahy nebigu wuxuu arkay laba maro oo mucasfarayn ah markaasaa wuxuu yidhi ina hada min iyaabi lkufaar ina haada min hiyaabi alkufaar gaalada dharkeedii wayaan bu nabig sal gaalada dharkeedii way marka sababta loo diidan yahay inay tahay atashabuh bilkufaar oo ciladu ay sidaas tahay buu xadiidkaasi muujinaya mucasfarkaasi marka culimadu waxay qabaan qaar badan oo ka mid ah inuusan bannaanayn mucasfarkana waxay qaarkood ku fasireen marada rinjiga guduudan la mariyey halkaasay kala baxeen mana guduudanoo iyadoo dhan wada guduud a ah laguma labisan karo raggana looma ogola ibn qayim baana madhabka aad ugu nusreeyey laakiin xadii waxaa jira rag iyo dumarba iyagu ma labisan karaan bay leey lakiin axaadiis baa jira dumarka ka reebaysa oo waxaa ka mid a ah maala xadiidka abu daawud ibn maaja ay soo saareen min xadiidi camr ibn shucayb can abihi can jaddihi wuxuu leeyahy habatnaa min saniya meel karinaan ka hoobannay markaasuu nebigu failtafata ilaya wacalaya raytatun mudaracatun mudarajatun bilcusfur anigoo qaba yani rayada waxaan u malaynaya inay tahay suun ayb cufur lagu rinjeeyey markaasaa wuxuu yihi maa haadihi raytatu calayk markaasaan wejigiisa karaahiye ka gartay ehelkaygii baan u imid buu ihi ayagoo dab tanuur shiday tanuurku waa foornada iyagoo foorno shidayan u imid buui markaasaan ku turay bu markaasaan maalinta nebiga u imid bu markaasaa wuxu uhi yaa cabdallah maa facalat irayta faashaad xidhnayd maxay samaysay agey aad markaasa waxaa nabigu uhi rasuulilahi dab baan ku riday buui markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam afalaa kasawtaha bacda ahlika reerkaagii iyo maxaad qaar u siin weyday ka mida ah, fainahu laa ba'sa bihi linnisaa bu nabig sal wax dhiba umale dumarkee oo dumarka iyagaba loo ogolay maxaad isaga gubtay buu nebigu ku uhi sal lay slam ayib xadiidkaasi rijaaluhu iqaatun waisnaadahu qawiyun xadii sugan culimada qaar baa marka waxay ku tageen maro guduudan oo dhan inaan laguba labisan karinba waxaana ka mid ah ibnuqayim baa aad ugu nusrayey madhabka isaga qaarna waxay yidhahdeen waa makruuh karahata tanziih qaarna way ruqseeyeenoo waxay yidhahdeen dhib male waana sida jumhuurtu ay qabaan abu xaniifa iyo maalig iyo shaafici waxay leeyihin maradu iyadoo guduud tik ah haddana waa lagu labisan karaa laakiin xoogaa waa laga fiican yahin bay waxaa laga qaadanayaa xadiid kala soo aroortoo nebiga oo maro guduudan qaba waxaa ka mid a ah xadiidu lbaraa ibni caazib wuxuu leeyahay kaana rasuulu lahi sal lay waslam lahu shacrun yabluqu shaxmata udunihi nebigu wuxuu lahaan jiray timo gaadha dhegta carsawdeeda timo soo laalaado ilaa halkan soo gaadhu nebigu lahaan jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh ayb wara'aytuhu fii xullatin xamraa waxaan arkay buuhi nebiga oo qaba isku joog guduud ah lam ara shay-an qatu axsana minhu weligay ma arag buui wuxuu kaga quruxsany buhaari muslim baa soo saara xadiikaas waxaa ka mid a ah xadiidu caamir ilmuzani wuxuu yihi ra'aytu rasuula lahi sal lay slam biminan nebigaan mina ku arkay buuri yakhtubu calaa baklatin isagoo baqashiisa saaran oo khudbaynaya wa calayhi burdun axmar macawis ama maro guduud abuu markaa nebigu qabaa wa caliyun radia allahu canhu amaamahu yucabiru canhu cali baa marka nebiga hortiisa joogo hadalkiisa cabiraya ayb abu daawuud baa soo saaray waana xadiis saxiixo shekh albani wuu saxiixinaya axaadiistaasi marka cuskanayaan culimmadu waxay leeyihiin dharka guduudan waa lagu labisan karaa maxaa yidhi nabiga ku labisa amaa mucasfarku waxay leeyihiin in sabab kale loo diiday baa laga yaabaa haddii midabka dartii loo diidayna ficilka nebiga iyo qowlkiisa waa la jamcino waxay leeyihiin ficilkuna jawaas buu ku tusi qowlkuna wuxuu ku tusayaa in laga fiican yahay saas man halkaasay qaarna mariyeen waana in badanoo muxaqiqiinta ka mida meeshay marayaan wey man alimaam alkhaaabi isagu wuxuu yidhi axaadiista waxaa lagu jamcin haddii marada iyo rinjigan cusfurka laysku sameeyo oo marada intaan la samayninba inta rinjiga la geliyo markaa kadib marada la sameeyo isku dhex jiraan oo wax dhaqmaya uusan ahayn iyo wax baxahayatoona markaasi wuxuu leeyahay waa jaa-is oo waa banneeya laakiin maradii inta la sameeyo la nasjiyo markaa kadib haddii rinjiga la mariyo middaa weeya bui midda mamnuuca waana middan inta badan taqriiban maryahan liimbaxa sameeyo wey macnaha yani waxa weeyaan korka unbuu ka saaranya kuma samaysna taasaa mamnuuca bule khaaabi isagu tafsiirkaasuu gelinaya masaladu marka waa masale khilaafiya noocaas man mucasfarku marka cusfurku ma midabka dartii baa loo diidey mise tashabuh bilkufaar baa loo diiday mise cillo kalea loo diiday xadiidku nas wuxuu ku yahay cillada loo diiday waxa weeyaan tashabuh bilkufaar riwaayadaasi muslim baa cadaynaysa man wacan asma binti abi bakrin radi allahu canhuma annaha iyadu akhrajat way soo saartay jubbata rasuuliillaah rasuulka jubbadiisii bay soo saartay aljubba waxaa la yidhaahdaa waa maro ballaadhan oo kumamkeeda horena ballaadhan yihiin xagga horena ka jeexan xagga hore ka kala jeexan oo maryaha korkooda laga xidho taasaa jubba la yidhahda adiga waxa weye jakeedyada iyo funaanadahan culculus ee dhaxanta laga qaatay iyo waxaasoo dhan baa jubbad la dhihi karaa jubba la yidhaahdaa ruuxu markuu labisto kadib buu korka ka qaadanaya ayib annaha akhrajad way soo saartay jubbata rasuulilahi sal lay aslam bay soo saartay makfuufata aljaybi jeebkeeda mid lagu wareejiyey xaalay tahay walkummayni iyo labadeeda kum walfarjayni iyo labadeeda farji tu lagu wareejiyey xaal ay tahay bidiibaadi diibaad lagu wareejiyey diibaaj baa afka lagaga wareejiyey oo waxaa wariyay abu daawuud baa wariyey waa aslu xadiidkan asalkiisuna fi muslim buu ku sugan yahay ayb wazaada muslim wuxuu ziyaadiyey kaanat waxay ahayd jubbaddaasi cinda caaishata caaisha agteeday ahaan jirtay xataa qubidat ilaa caaisha la oofsaday faqabadtuhaa anigoo asmaa baa marka ka qaatay qabadtuhaa anaa ka qaaday bay tihi asma haddaan ahay oo ka guddoomay wa kaana wuxuu ahaa annabiyu nebiguna sal lay waslam yalbasuhaa mid xidha yani nebigu markuu dhintay jubaddii caaishay ku wareegtay caaisha marka haysan jirtay caaisha markay dhimatayna walaasheed asmaa bay ku wareegtay dee asmaa baa ka dambaysay xagga dhimashada caaisha wa kaana nabiyu nebigu wuxu sal lay slam yalbasuhaa jubaddaa mid xidhuu ahaa fa naxnu annagubay tidhi asmaa naqsiluhaa waanu dhaqaynaa lilmardaa dadka jiran baan u dhaqaynaa yustashfaa xaal lagu caafimaad dalbayo bihaa iyada ah, dadka jiran baa inta loo dhaqo ayaa la cabsiiyaayo daawo looga dhigaa shubadda nebiga ka soo jeeda salawatu rabbi waslamu caleyh wazaada wuxuu ziyaadiyey albukhaariyu bukhaari wuxuu ziyaadiyey biladabi almufradi kitaabkiisa adabulmufradka dhexdiisa wuxuu ku ziyaadiyey oo uu ku wariyey xadiidka siyaadadan uu ku daray wa kaana nebigu wuxu sal lay slam yalbasuhaa jubadaasi mid xidha ayuu ahaa lilwafdi wafdigu u xidhan jiray wufuudda u imaanaysa waljumucati jumcadana wuu u xidhan jiray xadiidka wuxuu ahaa lafdigiisa abu daawuud markuu ku yimid cabdullaahi bn abi cumar mawla asma baa xadiidka asma ka warinaya wuxuu yidhi asma bint abi bakrin radi allahu canha buu ka warinayaa wuxuu leeyahy cabdulaahigaasi cabdulaahi bn abi cumar weeye oo asmaa mawlo u ahaa wuxuu ihi ra'aytu ibna cumara fi suuqi ishtaraa sawban shaamiyan cabdulahi bni cumar baan suuqa ku arkay ihi isagoo maro shaam laga keeno shaam lagu sameeyey suuqa ka gatay fa ra'aa fiihi khaytan axmara faraddahu maradii markuu iibsaday waxoogaa yar diilin yar ama yacni liilan yar oo guduudan buu ku arkay markaasuu iska celiyey ar wuxuu hi tan iga celiyo cabdulaahigan marka asmaa mawlaheeda ah arintanu leeyaha war cabdulahi bni cumar maradan uun meesha yartaa guduudku kaga yaalla muxuu isaga celiyey wuxuu ihi faataytu asmaa asmaa baan barta u imid buui fadakartu dalika lahaa markaasaan u sheegay cabdulahi bni cumar baan suuqa isku aragno mara meel yar oo guduudale intuu iibsaday bu iska celiyey markaasaa asmaa waxay tidhi yaa jaariyatu naawiliinii jubbata rasuuli illah jaariyadu waa gabadha shaqaalahay ii keen nabiga jubbadiisii iisoo qaad bay tir faakhrajat jubbatan tayaalisiyan makfuufata aljaybi wاlkumayni wاlfarjayn markaasaa waxay soo saartay yani mxuu aha jubbad tayaalisiyad ah meesha lagu sameeyey oo markaasi yani sidan u samaysan arrimahan xadiiska lagu sheegayna man ayb xadiidka isagoo kaloo dheer buu muslim ku yimid asalkiisu muslim buu ku yaalla muslim markuu ku yaallo asmaa binti abi bakr baa waxaa soo gaadha cabdullahi bni cumar inuu maryaha gudguduudan iyo waxyaalaha nocaasoo kale diiday ah, markaasay macnaha u yeedhay cabdullahi marka u yeedhay markaasa waxay ku tidhi waxaa isoo gaadhay inaad saddex arrimood xarimayso ashyaa inaad xarimaysaa isoo gaadhay ashyaadii marka waxaa ka mid ahay marada guduud kale markaasaa waxay u soo saartay nebiga jubbadiisa saas maanaa saddex soomu rajab iyo eh, maryaha guduud kale iyo saddexda arrimood ba manaha saxi muslim markuu ku yaalla xadiidku marka wuu ka dheeriyey intan wuu ka dheeriyey macna markaasaa waxay ziyaadiyey saxi muslim akhirka wuxuu ku ziyaadiyey caaishay maradan haysan jirtay kadibna anaa kala soo wareegey nebigaana xidhan jiray bukhaarina wuxuu ku daray fi ladab almufrad wufuudda iyo jumcadu u xidhan jiray ayb ama fanaxnu naqsiluha lilmarda yustashfaa biha waa kalaamu asma asma baan waxay leedahay markaan la soo wareegay dadka jiran baan u dhaqi jirnay maradanoo aan macnaha ku daaweyn jirnay ayb jaybka waxaa la yidhahdaa aljayb wاlkumu wاlfarjayn saddexdaa kelimo aljaybu waxaa la yidhaahdaa waa meeshay maradu ka go-an tahay ee madaxa laga geliyo meesha luqunta luqunta ku fadhido ee marada laga goyo madaxa laga soo geliyo ayaa jayb la yidhahda saasay mashhuur ku tahay luqada carabiga kan oo meeshan ku yaallo oo alaabta aan gashanno jeebka aanu naqaanana isagana waa la dhahaa laakiin waa naadiran ka horu mashhuurkuya jeefkumaynkana waxaa la yidhahdaa waa maradu meeshan ay gacanta kaga dhammaato kumka waa umaacumta meesha marada ugu dambaysa umaacumta ama gacanta meesha ugu dambaysa halkaasaa la yidhahdaa kummu aljubba ama kummu lqamiis baa la yidhahdaa ayib waxaa ku yimi farjaynka farjaynku waa jamcu farjin farjigana waxaa la yidhaahdaa shaqu sawb alladii yakunu cala asadri baa la yidhaha marada laabta saaran maradu meeshay ka kala dilacsan tahay oo dhan farji baa la dhaha hadday xagga dambe ka jeexan tahay meeshay ka jeexan tahay waa farji hadday xaggan hore ka jeexan tahay sida shaatiyada iyo halkan galuusyada laga xidhay somalia meeshan ay ka kala jeexan tahay waa farji way kala jeexan tahay manaa waxay ka bilaabataa dhuunta laga bilaabo ilaa waxay gaari kartaa lugaha sida maalan maryo badani ay yihiin oo kale macnaha kadibna waxaa lagu itlaaqaayoo loo isticmaalaa meel kasta oy maradu ka kala dilaacsantaoo laba qayboodoo kala dilaacsan ay leedahay labada qaybood qayb kasta dhinaceeda waxa la yidhahda farji ah, xaafada yani maalan hadda qamiiskaoo kale labadiisa dhinac tanna waxa wey waa farji tanna waa farji labadii dhinace iska soo horjeeda saas wey macnaha ayib shaatiga sidoo kaleeto marka farjiinkaasaa la yidhahda ayib ilarji fi luqa alcarabiya aslulfarji waxaa la yidhahdaa ashaqu waa dilaaca seexnida wey maana saas wey ayib maxaa marka laga wadaa xadiidka waxaa laga wadaa makfuufu ljayd meesha luquntu ka gasho diibaaj baa kaga wareegsanaa waxaa kaloo diibaajku kaga wareegsanaa meesha gacantu ku dhammaatana nebiga jubbadiisa waxaa ku wareegsanaa iyadana diibaaj meeshay ka kala dilaacsan tahay oo laabta ana labada dhinac mid walba waxaa ku wareegsanaa oo lagu tolay diibaaj saasa xadiidka laga wadaa macnaha ayib xadiidkan wuxuu macnaha u keenay inuu ku yidhahdo marka maradu haddii dhinacyaha iyo faraqa iyo lagaga hagaajiyo faraqa iyo haddii lagaga hagaajiyo dhibaato ma leh saas maana ayib leanna kaftiga waxaa inta badan lagu iطlaaqaa alkifu alkifu waxaa lagu iطlaaqaa marada fiideeda hoose wixii lagu wareejiyo gacanta meeshay ku dhammaanayso meelaha wixii lagu dhambe wareejiyo dhan waxa la yhahda alkifu baa la yhahda macana makfuufka marka saasaa laga wadaa ayib adiga warka murtidiisu waxa weeye xariirtaasi marada meesha meelaha kaga wareegsan way kaga wareegsanaan kartaaye ila diibaajka waa xariiray laakiin shardi waxa waa inayna ka badanin eh? afartii farood waa inayna ka badanin halka adugu mar walba qaso afartii farood wixii ka badan waa mamnuuc waxaa laga qaadanaya marka nebiga jubadiisani diibaajka ku wareegsani inuusan afartii farood ka badnayn oo markaas sidaasuu marka jaais ku noqonaya man xadiidka waxaan kaloon ka faa'iidaysanaynaa aahaartii nebiga inay saxaabadu xifdisan jireen oo ilaashan jireen jubaddiisaas caaisha haysatay nebiga timihiisii umu salama haysan jirtay mise umu saleyn bay ahayd marka waxa weeyaan way mudday sii joogeen wayna barakaysan jireen way barakaysan jireen timihiisii aaaartii ka hadhay maryihiisii iyo way barakaysan jireen saxaabadu ridwanulahi calayh ayb arintaa iyada ana saxaabadu waxay uun ku samayn jireen aahaartii nebiga oo keliya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cid nebiga ka soo hadhay oo aahaartiisa ay saxaabadu barakaysan jireen ma jiro sidaas daraaddeed baa culimada selafku ay u yidhaahdeen barakaysiga aahaarta ruuxa raadkiisa iyo waxyaaluhu ka tegey iyo jidhkiisa iyo in la barakaysto maryihiisa iyo waxay khaas ku tahay nebi maxamed bay haas ku ahayd xageed ka qaadatan in nebiga khaas ku ahayd cid kaleo saxaabadu ay barakaysteen baa la waayey saas man haddii cid kaleeta la barakaysan kara abubakar bay barakaysan lahay soo saas ma oo afdalu hadihi lumma ah raggii tobankaa jannada loogu bishaareeyey bay barakaysan lahaayeen ma dhicin marka cid aasaartiisa iyo maradiisi iyo wixiisa iyo inta la urursado meel la dhigtay muxuu ahaay laysmarmariyey ma jirto wabitaali arintaasi aahaartii nebigay khaas ku tahay fiqhigii saxaabada iyo fahamkoodii camalkoodii baa sidaa ahaa masalada marka in la tawseeco lagu sameeyo oo wadaadkii waxoogaa khayr la moodoba laska barakaysto wadaadkii khayr la moodoba layska barakaysto waxoogaa lama sii darxata wasaqdiisa la dhaqdhaqdo oo la cabo oo laysku tufo oo waxaasi waxa weeyaan waa waxaan shareecada ogolayn wey man saas man lianna ruuxa la barakaysanayo inuu barakaysan yahay bal su-aashaa keliya isweydiiy inuu barakaysan yahay maxaa daliilu ah halkaa qodob haddaad isweydiiso waad wareeri war ruuxani inuu barakaysan yahay wadaadkan waxoogaaga lagu arkay waxoogaaga lagu arkay waxoogaagan la kala garan maayo waxay yihiin ma karaamaat lwliyaaba way dhici karta ma alaaciibu shaydaan ba ilan qaar shayaaiin ljinio waxaa jira shayaaiin baa jira oo shayaintu la shaqo kahana ama suxara ama kahano oo jimanka la shaqaysa oo marmarka qaarkood awliyanimo u muuqan kara ah. marka maxaad ku garan waxani maxaad ku garan wadaadkan aasaartiisu inay baraka leedahay oo uu barakaysan yahay oo maradiisu barakaysan tahay oo candhuuftiisu barakaysan tahay oo cagtiis iyo kabtiisu barakaysan tahay iyo inuu ahlu naar yahay maxaad ku galgaran ma saari kartaa ma xukumi kartaa ma xukumi kartid inuu naar galayana ma xukumi kartid inuu janno galayana ma xukumi kartid inuu barakaysan yahayna ma xukumi kartid inuu balaayo qabana ma xukumi kartid soo saas ma mar haddaadan xukumi karaynin arrintanina asal ahaanba nebiga mooyo cid kaloo la barakaystayba aan saxaabadii lagu haynin maxaa waxaan ku geliyey marka wax intaad wadaad wasakdiisa wax ka raadinayso maad ilahi wax u raadsanta ya intaad wadaad maryihiisa iyo kebihiisa iyo qashinkuu ka tegay iyo wax ka raadinayso ilaahay baa waxaye maad ilahi wuxuu raadsantay tabaaraka watacala masaladaasi waa masale khata ah waa khalad waana nooc ka mida ah anwaacda bidaca ee faafay ee yacni waxa weeye asalkeedu mashruucay ahayd laakiin xuduuddeedii la tilaabiyo meesheedii meelaan ahayn la dhigay hada wabilahi tawfiq wsal allahuma sallam cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi waslem